bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat mutafaqih cajaradiisii labaatanaad uu inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliika xafidahu llah falyatafadal mashkuura bismillahi raxmaan raxiim sal allah wslam calaa nabiyina maxamedi wcala alihi wasaxbi ajmaciin bacd qaala almualifu raximahu llahu tacaala addaabit thalith idaa biica ribawiyu shaygii ay ribadu ku suuroobaysay hadduu ku iibiyo bijinsihi mid isaga la jinsi ahoo la mid ah haddii lagu iibiyo shurita waxaa loo shardiyaa fiihi shaygaa gudihiisa ay ribadu ku suuroobayso attaqaabudu kala gudoon la kala gudoomo qofna uu lacagtii qaato qofna uu alaabadii qaato waatamaathula iyo haddii alidmaayo isku mid ahaansho in labada shay isku mid yihiin labadaa shardi baa u degan labadaa shardi mid kale oo waxaa soo socda shay rabowiyaadku ku suuroobi karo oo labadaa shardi shardi haddii laga waa shardi inta laga waayo ansaxaya soo socda oo halkan mu'alifku wuxuu u jeedaa haddii la iibiyo nooc anwaacdii ribadu ay ku suuroobaysay ka mid ah oo dee xaggii lacagtii iyo wixii la miisaamayey iyo wixii la miisayay iyo raashinkii wix la midka ah ama dahab baa dahab lagu iibiyey sho laba shay isku jinsi ah maaha maxaa la shardinayaa haddii dahab dahab lagu iibinayo waxaa la shardinayaa dahab dahabku iibintiisu waa in marka hore ay labada shay ee lagu iibinayo isku mid yihiin oo aanay dee kala badnayn isku midna yihiin oo kala badnayn iyo in la kala guddoomo oo dayn iyo waxaasa la diidayaa daqiiq baa daqiiq lagu iibinayaa saasoo kale beriis baa beriis lagu iibinayaa sidaasoo kale bur baabur lagu iibinayaa sidaas oo kale shardi marka waxaa ah in labadii shay ee laysku iibinayay <clears throat> waxaa la shardinayaa inay haddii aan la idmaayo isku mid noqdaan oo aanay yani lala kala gudoomo marka dabeecaasi ma ansaxayo ilaa labadaa shardi la hela mooy shardiga koowaad waa in xagga tayada ay labadan shay isku mid yihiin oo isagoo maaragtay aan la eegaynin xagga haddii aan la idmaayo mxuu ahaa wanaagga iyo xagga liidashada kanaa fiican kanaa liita xagga wax laga tixgelin maayo laakiin waxaa la tixgelinayaa kii inay xagga kamiyada isku mid yihiin haddii mid liito aada wadato ka liito iibi lacagta aada hesho ka wanaagsan hadhow ku iibso laakiin ka liito iyo ka wanaagsan oo la iibsho ayaa kala badini ku iman karaysaa waa qalad taas marka waa inay tasaawi inay jirto waxaa koo loo shardin karaa in dibudhac aanu jirin in dib loo dhigo dibudhigidna ma jirto oo labadii shay ee dee laysdhaafsanayay in midkood dib loo dhigo amaah laysugu yeesho ma jirto waxaa laga maarmaanah in la kala guddoomo judhiiba saa laga maarmaan waayo rasuulku sal allahu alay ali wasalam waa tuu lahaa markuu ka hadlayay laa tabiicu dahaba bidahabi ilaa milan bimilin dahab iyo aan dahab lagu iibin inay isku mid yihiin mooyaane walaa tushifuu yaan la kala badin ha kala badinina markaad isku iibinaysaan bacdaha calaa bacdin walaa tabiicu lwariqa bilwariqi ilaa milan bimilin lacag lacag yaan lagu iibin ama fidayaan fida lagu iibin inay milan bimilin tahay mooyaane walaa tushifuu bacdaha calaa bacdin walaa tabiicuu minha haa'iban <coughs> waa shardiga labaad mid maqan yaan lagu iibin binaajizin mid hadha joogta yaan lagu iibin saasaa marka rasulku salawatullahi waslamu aleyh u diiday waxa la doonayana waxa weeyaan haan wahaan haan wahaan baa la doonaya rasuulku aleyh salaatu wasalaam xitaa wuxuu tilmaamay inaanay banaanayn raashinka xitaa markii laisku iibinayo hadday isku mid yihiin in la kala badiyo xitaa haddii xitaa ay xagga wanaagga iyo xagga dhadhanka iyo ku kala wacnaadaan lakin haddii mar beriis isla amay baasta isla amay daqiiq yihiin layskuma iibin karo hadii la kala badiyo haddaansaa la kala badin dhib ma laha oo rasulku wuxu ley sal ly slm laa saacay tamrin bisaacin laba saacoo timira hal saac yaan lagu iibin ila meesha saac dheeradaa socda walaa saacay xindatin bisaacin laba saacoo xinda ahna ayaan saac lagu iibin walaa dirhamun bidirhamayni dirhamna ayaa laba dirham lagu iibin buursuku leh sal ly slm marka wuxuu yidhi sheekhu raxmat ullahi calayhi idaa biica aribawiyu haddii uu qofku iibiyo ama la iibiyo shaygii ribadu ay ku suuroobaysay bijinsihi jinsigiisa haddii lagu iibiyo shurita waxaa la shardiyaa fiihi shayga gudihiisa ataqaabudu waa shardiga koowaad kala guddoon la kala guddoomo shardiga labaad watamaahulu iyo isku mid ahaansho baa la shardiyaa adaabidu raabicu qaacidada afaraad idaa biica haddii la iibiyo alribawiyu shaygii ribadu ay ku suuroobaysay bimaa shay haddii lagu iibiyo ittafaqa uu ku waafaqayo macahu ittafaqa ku waafaqaya macahu la jirkiisa fi lcilla cilladda ku waafaqaya wakhtalafa ku khilaafaya fi ljinsi jinsiga ku khilaafaya shurida waxaa la shardiyaa fiihi shaygaa gudihiisa ataqaabudu kala guddoon baa la shartiyaa faqad oo keli ah maxaa meesha ka baxay marka miligii baa ka baxay sawaagii soo maaha halgudoon baa la shartinaya maalan waxa weeya haddii nooc anwaacdii rimawiyaadka ku suuroobaysay ka mid ah wax lagu iibinayo nooc kale lagu iibinayo dee xaggii ciladii riba inay waxaan ku suuroobayso ayay isku waafaqeen laakiin xagga jinsigii waa ku kala duwan yihiin maalan waa lacag soomaali iyo lacag dollaroo laysku iibinayo xagga cilladii waa ku suuroobaysaa dee riba waa geli kartaa soo xagga lacag ahaan marka loo eego laakiin jinsi ahaan ma isku midbaa jawaabtu waa maya soo midna waa lacag soomaaliya midna waa lacag dollaar ah dirhamkii iyo dollaarkii baa la mid ah saasoo kale waxaa ka mid ah haddii alla idmaayo raashinkii marka la isku iminayo oo kale bariiskii iyo daqiiqdii oo kale baastadii iyo sonkortii oo kale waa laba shay oo ciladii riba ahaanta waa ku suuroobaysaa laakiin jinsi ahaan waa kala duwan yihiin soo maha laba shay oo xagga jinsiga ku kala duwan ciladii ribadana laga helayo haddii laysku iibinayo isla ekaansho lama shardiyo ee maxaa la shardiyaa kala guddoomidda dee soo ma maxaa la shardinayaa kala guddoon la soco iyo seekaa dhex yaacin in la kala guddoonto unbaa la shardinayaa idaa biica haddii la iibiyo alribawiyu shaygii ay ribadu ku suuroobaysay bimaa shay haddii lagu iibiyo ittafaqa ku waafaqaya macahu la jirkiisa fil cilla cilladii oo dee ribadii waxaa ku waafaqaya wakhtalafa ku khilaafaya fil jinsi jinsigiina hadduu khilaafo shuruida waxaa la shardiyaa fiihi kaa gudihiisa ataqaabudu kala guddoon oo maxaa la diidayaa in laysdeemiyaa la diidaya sooma hade mar haddii la kala guddoomo maxaa laguu diiday isamaahintii sooma hade dib baan in layska siiyo lays amaahiyo ayaa laysu diiday ataqaabudu baa la shardiyey laa bidaynin muajal dee deen laysu dibdhigo ma jirto faqad taqaabud keliya ayaa haddii alidmaayo la shardinayaa lacagtii in golihii ama raashinkii las in golihii haddii alla idmaayo lagu iibsado weyaan hadda inay kala bataanna dhib ma laha iyagu inay kala bataan dhib ma laha laakiin golaha laysku dhaafsado ayaa muhiim ah oo labada shay haddii laysku iibinayo hadday jinsiga jinsigoodu kala duwan yahay laakiin cilada ay isku mid yihiin in la kala badin karo waa badan tahay laakiin in dib loo dhigo oo lays amaahiyo maxaa loo diiday riban nasiia ay noqonaysaa soo maaha riban nasiia bay noqonaysaa saasaa loo diiday maalan haddii dahab lacag lagu iibinayo ama hadhuur gallay lagu iibinayo ama digirbaa bariis lagu iibinayo ama baasto sonkor lagu iibinayo ama saliid sonkor subag lagu iibinayo waxyaalahaas wax khilaafsan soo maha dee xagga jinsigii waxaa la rabaa inaan lays amaahine oo haddii aan la idmaayo ay noqoto arrintu kala guddoon meeshii lagu kala guddoomo ha la kala badiyo intii la doono intii la doono ha la kala badiyo oo toban kiilo oo sonkor ah labaatan kiilo oo bura ah ha la dhaafsado toban baa markaas dheeriin soo maaha laakiin meeshii maxaa la rabaa taqaabud baa la doonayaa in dib isu dhigidii baa la diidayaa waayo nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi faida اkhtalafat hadihi اlasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kana yadan biyadin soo ma aragti faida اkhtalafat hadihi اlasnaaf asnaaftan iyo anwaacdan laysku iibinayo hadday iskhilaafto fabiicuu kayfa shi'tum saa doontaan u iibiya idaa kaana hadduu yahay maxay yadan biyadin gacan gacan hadday ka gudoomayso dhib ma laha hadday gacan gacan ka gudoomayso dhib ma laha weeyaan adaabitu alkhaamis idaa biica hadduu qofku iibiyo ama laba iibsho maa shay cilatu ciladiisu ay tahay alkaylu miisid waucmu iyo raashimid la raashinto bilahmaani hadduu lacag ku iibsado laa yushtaratu looma shartiyo fiihi gudihiisa ataqaabudu kala gudoon wala tamaulu iyo isku mid ahaansho looma shardiyo masale muhiima wey masaladuu sheekhu xafidahu llah si wanaagsan oo cilmi ah oo daqiiqu u tartiibiy masalada mas'alaba mas'aladay ka horaysay buu soo dhigay halkana masale muhiimo keena wuxuu yidhi haddii qofku uu iibiyo shay cilladiisu ay tahay in la raashinto oo la miiso oo lacag uu siisto la odhan maayo hadda ha lagaa guddoomo keen waxaan aad siisatay iyo waxaan lacagtan iyo shayganna waa isku mid inay noqdaanna la odhan maayo ile dadku haddii saa la odhan lahaa waxba lama kala amaahdeen soo maahadee qof baa raashin bakhaar iska amaahanaya iska wadanaya marka dee qofkaasi amaahda aad waxa iga amaahanayso shardi waxa ah hadda inaan lacagtii kala guddoomanno iyo waxyaalaha caynkaas meel isu shardiya ah qofkaasi uu hel wuxuu bixinaya soo maahadee taqaabud lama shardiyo tamaahuna lama shardiyo oo haddii qofku uu iibiyo shay waxyaalaha rabawiyaadku ay ku suuroobayso ka mid ah shaygaas hadduu ku iibiyo wax jinsiga iyo cilladaba ku khilaafaya maal dahab buu wuxuu ku iibiyey sankoor buu ku iibshay dahab ama milix buu wuxuu ku iibiyey dahab ama lacag buu wuxuu ku iibiyey haddii alla idmaayo milix waa bannaanta in la kala badiyo in dib loo dhigtaana waa badaanta waa bannaanta looma shartiyo inay isku midna yihiin in haddii alla idmaayo la kala guddoontana looma shartiyo oo maalan qof baa waxaad ku tidhi wareedhe waxaad isiisaa haddii alla idmaayo waxaad isiisaa laba kiish oo bur ah iyo laba sonkor ah, iyo laba beriisa isii lixdaa kiish waaya maxaad iga siisanaysaa waxaan kaa siisanayaa haddii alla idmaayo laba laba garaam oo dahaba ah. laba garaam oo dahaba ah. mankaasiisanaya igu yaala ku keenaya lacagtooda anu lacag ma haya laakiin dahab baan haya laba garaam oo dahabaan ku siinaya tamaaul marka loo shardin maayo dee taqaabudna loo shardin maayo hadhow maxaad iska keenaysaa adigu labada garaamo dahabkumaa keeni soo maaha dee waayo labada shay jinsi ahaanna isku mid maaha cillo ahaana dee isku mid maaha qaab bay ribadu qolo walba u gashaa raashinkana sibay u gashaa dahabkuna sibay u gashaa soo maaha dee taqaabud marka iyo tamaahul loo shartin maayo haddii markii labadii shay laisdhaafsanayay xagga jinsiga iyo xagga nawca iyo cilada ay isku khilaafaan looma shartiyo tafaadul wax la yidhaahdo waxaan odhan lahaa taqaabud iyo tamaahul iyo waxaas iyo kala badin iyo dib u dhigid waxaa looma shartiyo caaisha waxay leedahay ahaarta bukhaari ee xadiidka bukhaari soo saaraya ana nabiya sal allahu aleyh waali wasalama ishtaraa acaaman min yahuudiyin rasuulku nin yahuudiya buu acaam iyo raashin ka iibsaday ilaa ajalin muddo ayuuna amaahdaa ka qaatay warahanahu dircu diriciisana rasuulku dirham buu udhigay salawaatu llahi wasalaamu aleyh dirciisana dirham buu udhigay marka taqaabud iyo midda loo shardin maayo raabican baabu lbayci baycu lusuuli wathimaar usuushii oo la iibiyo iyo himaartii iibintoodii ayuu baabkan maxal u yahay lagu baadho oo dhirtii oo la iibiyo usuusha usuusii waa dhirtii timirtu ka baxaysay ama dhirtii wixii ka baxayay ee timirtii midhihii ahaa in la iibiyo ayuu baabkani ka hadlaya waxaa loo jeedaa hadduu qofku maalan iibiyo timir haddii ala idmaayo ama geed weyn oo maarata ama cinab ama saytuuna iibiyo baa laga hadlayaa oo marat sheekhu tilmaamaya iyo mirihii wax la midka ah saa faahfaahin doona wa fiihi baabkan waxaa ku sugan halaaatu dawaabida saddex qaacido adaabidu alwalu qaacidada u horeysa man baaca qofka iibiya nakhlan timir iibiya timirtaas bacda talqiixihi markii la bacrimiyey kadib talqiixna waa la dhahaa tabiirna waa la dhahaa tabiir marka waa bacriminta bacriminta ma neef baa dhadid oon dhalaynin oon waxba ka soo baxayn len dhirtu lab iyo dhadig bay leedahay markaasaa waxaa lasoo qaadayaa mid kale oo lab ah ubixiisa ama waxun baa laga soo qaadayaa markaasaa ka dhadig xilligii dhirtu ay inay dhasho diyaarka u noqon lahayd xilligaasaa xilligaas ayaa daalidma waxaa lagu samaynayaa hadhow buu geedku dhalayaa marka wuxuu leeyay man baaca qofka iibiya naqlan tibir qofkii iibiya goorma bacda talqiixihi markii la bacrimiyey kadib fa thamaratuhu geedkaa midhihiisu lahu isagaa iskale ila waa kala baxsan yihiin geedku midhow iskii isaga soo saaray maahee waa midho shaqo ku yimi soo iyo bacrimin iyo hawl bay ku timi timirta oo kale waxaa la sameeyaa ubaxeeda ka labka ah ubax buu bixiyaa ubaxu intaanu qarxin oo dilaacin baa laga soo qaadaa tan dhadig baa haddii al idmaayo lagu sameeyaa markaasi saaqsaa ku dhashaa marka qofkii timir dee alidmaay maalan iibsada iska iibiya markuu bacrimiyey kadib midhaha isagaa iska leh geedkii laakiin yaa leh ninkii laga iibiye soomaha waayna juhdi badan baa ka galay ninka kan hal mar buuse yeelan karaayoo haddii uu kii geedka laga iibinaya u yidhaahdo geedka iyo midhihiisaba labadaba iga wada iibso anigu geed khaliya iibsan maayo geed hadda miruhu saariyihiin baan doonayaa haddii shardigaa uu xidho oo markaa de hadduu ka yeelay ku heshiiyaan mooyaane asal midhaha yaa iska leh yaa iska leh kii geedka lahaabaa iska leh saas waayu nabig wuxu sal sl man baaca nahlan qofka timir iibiya qad ubbirat la bacrimiyey fa hamaruhaa lilbaa'ici midhaheeda yaa iska leh kii iibinayey ilaa an yashtarita almubtaacu inuu shardista mooyaane kii mubtaaca ahaa mubtaacuna waa kee waa kii dee iibsanaya soomaa mushtarina waa la dhahaa mubtaacna waa la dhahaa marka arrinta waxaa dee laga fahmayaa masaladaasa marka loo fiiriyo waxaa laga fahmayaa timirtu haddii ay tahay mid aan la bacrimin oo iyadu iskeed isaga dhashay dhirta midhaheedaasi muxuu soo hoosgelayaa iibkii dhade soo ma labadan qof geedka inay kala iibsadaan bay ku heshiiyeen geedkana midhuu leeyahay geedkaa midhihiisu waxay soo hoosgelayaan iibsiga geedka la iibsanaya soo maaha dee goortay ka baxayaan waa goorma waa goorta uu ninkan geedka u isagu bacrimiyey weeyaan halkaa u kala faariqa udhexeeya addaabit athaani qaacidada labaad laa yasixu ansixi maayo baycu thamarati midho iibintood qabla buduwi intaanu muuqan ka hor salaaxihaa ama salaaxahaa hagaageedaiyo wanaaggeeda ilaa maca alasli asalkii oo geedka in lagu iibsho mooyaane aw limaalikihi ay aw limaaliki aslihi asalkiisa ninkii lahaa in laga iibsho mooyaane masaladana fiiri hore ka duwantahay wax yar sheekhu xafidahu llah waxaad moodaa kitaabka iyo magaciisa inay iswaafaqsan su u dhigay bidaayat almutafaqih bidaayat almutafaqih sheekh markuu leeyahay waa xaqiiqoy warkaas tartiibta uu fiqiga u dhigay de qofkii u fiirsada waa fahmayaaye su u tartiibinaya fiirka wuxuu ka soo baxay hadda geedkii la iibiyey ee timirtii iyo midhihii ka soo baxayna bacrimin qofkii lahaa oo geedka bacrimiyey geedkiibuu markaa iska iibiyey uu lahaa geedka asalkiisii ciddii iibsatay baa leh buu ku yidhi midhihiina isagaa iska iskale soo maaha inuu shardisto kii geedka laga iibinayay mooyaane halkana mas'alo kale keenayaayoo keenayaayo la leh mas'ale aynu soo dhaafnay oo beeculcaraaya cariyada maynan soo dhaafin dhirtii laysmaalinayay mas'ale calaaqala leh buu halkan keenayaa meelo ka mid ah wuxuu leeyahay ma ansaxayo midhaha geedka in la iibiyo <clears throat> in uu muuqdo geedkaa midhihiisu inay wanaagsan yihiin mooyaane oo aafa aanay ku dhacaynin waxay ku ansixi kartaa oo keliya ah, geedkiiyo midhihii oo lasla iibsado geedkiiyo midhihii oo laisla iibsado waayo marka la leeyahy qofkan yaa laga iibin midho ilaa ay midho wanaagsan oo bislaadkii u diyaargaroobay inay noqdaan mooyaane yaan laga iibin marka la waxaa dhacaysa in qofkii midhihii geedka saarnaa ama markaa kusoo dhigaya inta laga iibiyo geedku waa guban karaa soo maaha bahal baa cuni kara soo maaha dirindiir iyo xasharaad baa cuni kara hadhow haddaba qofkan lacagtiisii aad qaadatay hadduu midhihii waayo maxaad ku xalaashatay lacagtiisa qofkan waay marka waa la ilaalinaya maslaxad baa la ilaalinaya laakiin goortay ansaxaysu waa goorma waxay ansaxaysaa marka laysku iibiyo geedkii iyo midhihii is wata soo maadan garan oo qofkan dee markaas waxba markaa looma kala reebin ama mid beer lahaa xagga dambe way limaalikii baa soo gelaya mid beer lahaa baa nin wuxuu yihi wareedha beertaa geedkaasaan sanadka ku siiye geedkaa waa ku maaliyey midhaha geedkaa ku yaalla isticmaal adigu kiya beebeecul caraaya waxaynu soo marnay in ay u bannaan tahay qofkii la siiyey miskiinka ahaa inuu ku muraadsado soomaha isaga oo waa laga soo reebay dee wixii musaaracadii iyo muxaaqaladasoo lagama soo reebin ilaa musaaracadu waxay ahayd muxaaqaladu midho geed saaran oo sanadkan baxaya in lagu iibiyo midho sanadkii hore la gooyey soo maaha ama la guray taasaa marka ay ahayd maxaa laga soo reebay caraayaa soo maaha de dhirtii lascaarisiyo laismaaliyey marka wuxuu kuleeyahay tanna aw limaalikihi limaalikihi wuxuu ujeedaa limaaliki aslihi asalka geedka ninkii iska lahaa ee ku caarisiiyey waa bannaanta inaad tidhaahdid war adigu waxaaga iskula haro inta la qiyaaso inta eh, saac ama suus ee kasoo go'aysa ama kabdadood geedka kan in markaa isagii laga iibsado waa banaantah labadaas baa laga soo reebaya laa yasixu ansixi maayo baycu hamarati midho iibintood qabla ka hor buduwi intaanu muuqan salaaxihaa hagaageeda iyo wanaaggeeda ilaa maca alasli asalki in lagu iibiye mooyaane oo maxaa asalku ahaa asalku waa maxay geedkii aw limaalikihi ama asalka ninkii maaligiisa ahaa ee haystayba in midhihii isaga laga iibiyo mooyaane in isaga laga iibiyo mooyaane oo cabdullahi bni cumar wuxuu leeyay rasuulku sal allau alay wasalam wuxuu reebay midhaha in la iibiyo ilaa uu wanaagoodii muuqdo baa'ica mushtarka mooyaane marka beecu thamara qabla buduwi salaaxihaa oo asalkii lagu iibiyo ama maaligii laga iibiyo jaa'is wey waa banaantahay waa banaanta iyadu weyaan haddii la iibsho masalaa ka iman karto waaba la iibshay imaartii intii aanay haddii aan la idmaayo muuqanba wanaaggeedii ayaa la iibshay haddii markaa ay muuqato dhirtii inay qaarna badbaadeen midhihii inay qaar badbaadeen qaarna ay liitaan ama zarciiba waxaa bannaan markaada in la wada iibin karo oo bannaanta dhirtii geedka wixii ka soo baxaya midho ahaa ayaa wax badanoo ka mida ama qayb ka mida ayaa waxaa ay u muuqdeen si wacan inay midhahaasi usoo baxeen kuwii kalena waa soo socdaan ama weli kuwan waa soo kala baxay geedkiiyo mirihiisiiyo kuwaa si fiican u bislaan raba kuwana waa soo socdaan iminka weli waa qaydhiin waa la iibsanaya marka waa la iibin karaa markaa waayo dee il fiican baa muuqatay soomaha marka marka waa la iibin karaa laakiin markaan waxba ka muuqanayn hadduu casaan lahaayeen mirahan oo casaanka lagu iibsan jire u bislaan jireen iyo hadday e, jaallo noqon lahaayeen waxa haddaan midnaba aan lagu iibinayn markaa iyadu lama ogola in la taabto adaabidu haaliu qaacidada saddexaad maa talafa wixii baaba'ah oo talfa oo min athamara midhaha ka mid ah qabla akhdihaa intaanu qaadan qofkii iibsaday fa min damaanilbaa'ici kii iibiyey damaanadiisa weeye kii iibiyey baa damaanad qaadaya oo waxay noqonaysaa halkan wuxuu u jeedaa haddii qofkii uu qof ka iibiyey midho midhihii markuu ka iibiyena isagoon la wareegin baa wixii ay talfeen oo waa baaba'een oo waa dhammaadeen waa dhinteenba maalan qofkana lacag baa dee laga qaaday haddii lacag laga qaaday haddaba hantina qofkan hantidii waxaan uu ku bixiye ku iibsaday ma hayo haddaba miyay soconaysaa cidla ku dhac markaade ma soconaysa wuxuu yidhi marka sheekhu maa talafa wixii talfoo baaba'ah oo min athamarati midhaha ka mid ah qabla akhdihaa ay qabla akhdi lmushtari kii iibsaday intaanu qaadan ka hor fa min baa'ici kii baa'ica ahaa ee waxaan iibinaya damaanadiisay ku jirtaa waxaa loo jeedaa haddii uu ninkii wax iibinayay maalan nin uu timir kula heshiiyo iyo timaar heshiiskoodiina uu guntamo dabeetana ilaahay qadarkii geedkii uu ninkan ka iibin lahaa midhihiisaba aafa ay ku timaado oo midhihii ay bakhtiyaan intii aanu haddii aan la idmaayo qaadan qofkii mushtariga ahaa qofkii baa'ica ahaa uma bannaana inuu yidhaahdo lacagtii kala guddoomanaya dee qadar allah kugu dhacaya iska dulqaado waayo nebigu sal l sl wuxuu yidhi bima ta'hudu maala akhiika bigayri xaqin walaalkaa hantidiisa xaq la'aan maxaad ugu qaadanaysaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka taasi waxay noqonaysaa dee waa haddii maxay uu ka iibiyo hantidii midhihii hadduu hantidiisii ka dhaafsado waa markii ay midho keliya uu ka iibinaya laakiin haddii uu laakiin midho keliya aan qofkan laga iibinayn ee midhihii iyo geedkiiyo iswata haddii alla idmaayo laga iibsanayo ama qofkii geedka lahaa ee midhaha qof kala maaliyey ee milkiilaha geedka ahaa laakiin midhihii bixiyey midhihii isaga laga iibiyo markaasi maxay noqonaysaa markaasi waxay noqonaysaa qofkii mushtarka ahaabaa dee isagu arrintan damaankeeda gelaya oo dee waxaa dhacaysa markaasi si wanaagsan qofkii de inuu u guddoontay oo markaa dhacaysa oo markaa dee cilladii qofkan loo raacan lahaa wax iibinaya meesha ay ka baxdo oo maalan ama isagiibaaba inuu qaato wixii laga iibiyey ayaan uu ka warwareegay oo ka raagay muddo dhan taasaa marka ay keentay in cilladi ku timaado marka taqsiirkiisa iyo gaboodfalkuu sameeyey baa masalada ku dhacday laakiin ninkii baa'ica marka waxba loo raacan maayo maa talafa wixii ah oo min athamarati midhihii ka mid ah qabla akhdihaa mushtarkii intaanu qaadan ka hor fa min lbaa'ici kii iibinaya damaanadiisa weeyaan khaamisan baabu salm salamkii ayuu baab yahay salamku waa wax la kala iibsado oo hormarin salafna waa la dhahaa salamna waa la dhahaa bayculmaxaawiijna waa la dhahaa xagga fiqiga bayculmacaawiijna waa la dhahaa maxaawiij arkaan saddexa buu leeyahay ama afar ah afartaa rukni baa lagu ilaaliyaa sidiisaba shuruudihiisa isaga keeni doon lakiin arkaantii mau sheegin sheekhu rukniga koowaad waa almusallam almusallam oo maxay ah waa qofkii wax iibsanayay rukniga labaadna waxa weeyaan almusallamu ilayh waa kii waxa loo dhiibayey ee isagu wax iibinayay rukniga saddexaad almusallamu fiihi baa la dhahaa musallamu fiihi waa alaabtii laysu dhiibayay rugniga afaraadna maalu lmusallam ama ra'su maali lmusallam waa maalkii iyo haddii la idmaayo laysu dhiibayay baa la dhahaa taas marka afartaa ruqni buu leeyahay arkaantiisa musallam musallamu ilayhi musallamu fiihi maalu lmusallam ama maalu salm inta waa la dhihi karaa maalu salm afartaa ruqni baa lagu ilaalinaya marka beeca kani waa beeca aynu sheegnay waa beec mashruuciyadiis sharciga ay ku bannaantay inuu mashruuc yahay waxaa u daliil ah kitaabkii sunnaha ijmaaca alle waa leey ya ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh haddii aad waxisamaahinaysaan oo deen kala qaadanaysaan ilaa muddo qoraba ilaha yidhi subxaanahu watacala ibnu cabaas aayadda markuu fasirayo wuxuu leeyahay ashhadu ana salafa madmuunun ilaa ajalin musamaa waxaan qirayaa ama ku dhaaranayaa salafka beeca la yidhaahdo ama salamka beeca la yidhaahdo inuu yahay mid la damaanad qaaday ilaa muddo inta laga gaaro faqad axallahu allahu fii kitaabi alla kitaabkiisu ku xalaaleeyey wa adina fiihi waana ku fasaxay markaasuu aayaddan ibnu cabaas akhriyey radia allahu tacaala canhu rasuulkuna salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi mashruuciyada beeca caynkana markuu ka hadlayay wuxuu yidhi faman aslafa fii shayin shay qofkii hormariyo beeci horumarintaa ku iibiya fa fii kaylin macluumin ha ku iibiyo miis la garanayo intaasoo galaan wa wasnin macluumin miisaan la garanayo ilaa ajalin macluumin ilaa muddo la garanayo saasaa rasuulku leh salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi sheekhu markaa shuruudu salami salamka shuruudihiisu sabcatun waa toddoba oo salamka waxaa la yidhahda haddaan tusaale ka bixinna maalanba ama aan qeexnaba inaad qof ku tidhaahdo war hebelow waxaan ku leeyahay hantidan eh, waxaan u baahanahay sanadka maanta ah lacag baan u baahnahay laba milyan ah labadaa milyan beertu markay iisoo go'do afar kiish oo gallaya baan kuu keenayaa marka waa beec waxaa waa baycun mawsuufun fi dimma waa beec ku sifaysan dimmada labadan qof waxaad isiisaa haddii aa la idmaayo beertiina waa iga matoor xun tahay fasal baan saari doonaa adii allaydmo oo da ii soo baxaya ii saaran kharashkuna waa yaryahay war adaa magaaladii joogee afar milyan isii ama laba milyanba hadhow aan kuu keeno haddii alla idmaayo muxuu ahaa raashinkaaga aan kuu keeno lacagtaa isiisi marka waa laisu muraad qumiyey kanna beertiisii iyo wixii ku bixi lahaabaa la siiyey soo maha waa laisu muraad quminaya marka kanna waxaa la siinayaa wixii haddii alla idmaayo uu isagu lacag ahaay ee ku danaysan lahaa kana hadhow waxaa loo keenayaa raashinkii u baahnaa marka dad isku danaysanaya beecii ay wax ku kala iibsan lahaayeen wey ashardu lwalu shardiga u horeeya waa shardi unbu hadda lamarkoobu iska dhig laakiin waa shuruud weeyaan arkaantii waa soo sheegnay indibaadu waa in la sugo sifaatu lmusallami fiihi shaygii dib laysugu dhigayay ee mabiicda ahaa musallama fiihi waa mabiicdii alaabtii la kala iibsanayay tilmaanteeda waa in la sugo oo maxaa la odhanayaa laba kiish oo waxaan kuu keenayaa haruura kiishkiiba konton kiilo uu qaado warkaas waa cadiya soo mahate nowciina waad sheegtay kiilogiina waa sheegtay beertu markay soo go-do soddon cisho kadibna waa kuu keenaya ama laba bilood kadib baan kuu keenaya lacagta aan kuugu keenayo waa shan boqol oo kun kabdadiiba haddaba waxaan doonayaa maryan lacaga inaad isii siiso wixii waa cadyihiin sooma markaas waa waxbaa la kala iibsaday wixii la kala iibsadayna naftu ku qoranya nafta mawsuuf fidima baa la dhahaa naftu ku sifaysay indibaadu waa in la sugo sifaatu lmusallami fiihi shaygii laysu dhiibayay sifaadkiisa waa mabiicdii in la sugo ayaa shardi ah in la sugo ayaa shardi ah shaygii laysu dhiibayey waayo rasuulku sal allahu aleyh waali wasalam wuxuu tilmaamay fa fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum buu rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam xadiidka cabdullahi bni cabaas ee saxiixa ah imaam albukhaari iyo muslim iyo ahlu ay soo saareen athaani shardiga labaad dikru jinsihi jinsigiisa iyo nawciisa waa in la sheegaa wuxuu ka samaysan yahay wa nawcihi iyo nawciisa bisifaati tilmaamo waa in la sheegaa allatii sifaatkaasoo yakhtalifu uu ku kala duwan yahay bihaa iyada athamanu lacagta uu ku kala duwan yahay waxaa loo jeedaa inaad qofka markaad ka iibinayso aada tidhaahdo ilaa waxyaalu kala qaalisan yihiin war waxaan kuu keenayaa hebelow waxaan kuu keenayaa lacag isiiyo waxaan kuu keenayaa sonkorta nooca waaweyn ee muraysiga ah mataa muraysiga baan kuu keenayaa tii baraasiisha yaryarayd hadda ma haya taasaan kuu keenayaa bil kadib ama bariiska barigaan kuu keenayaaye ka waqooyiga kuu keeni maayo ama daqiiqda cumaankaan kuu keenayaayo anigu taa baakistaan kuu keeni maayo marka maxaad sheegaysaa nawcii ama waxaad tidhahda waxaan kuu keenayaa bariiskii sanadkii hore soo go-ay baan kuu keenayaa marka saa haddii loo sheego waxaa la ogaanayaa qiimahoodu wuxuu kala yahay ila waa kala qiimo rooyihin soo maaha shaygu markuu cusub yahay markuu qadiim yahay sooma kala qiimo badnaa saasaa marka loo kala sheegaya dikru jinsihi jinsigiisa waa in la sheego wa nawcihi nawciisana waa in la sheego bisifaati tilmaamihi waa in lagu sheego tilmaamuhu waa maxay waa mid cusub oo sanadka soo go'aya baan kuu keenaya ama kii sanadkii hore soo go'ay baan kuu keenaya somaadan garan ama beriiskaa barigaan kuu keenaya ama kaa galbeedkaan kuu keenaya ama sankorta noocaasaan kuu keenaya ta noocaasa kuu keeni maayo marka shaygu xagga wanaagga iyo xagga qadiimnimada iyo xagga cusaybkaa laga eegaya allatii sifaadkaasoo yakhtalifu uu kala duwanaanayo biha bedelkeeda athaman alacagta uu kala duwanaanayso athaaliu macrifatu qadrihi qadarkiisa waa in la garanayo waxa la kala iibsanayo waa in qadarkiisa la garanayo sharcigu qadaray bimicyaari sharci ay biqadari aladii yuqadaru sharca ay biqadari sharci qadarkiisa sharcigaa waa in la garanaya waxa kan yani sharcigu muxuu qorsheeyey miisaan la garanayo ama miis la garanayo in wixii miiskiisa intaasoo galaan ama intaasoo kiilo waa inuu saa u sheegaa laakiin anuunbaa kuu keeni doonaa dhowr kabdadood ee laba milyan isii dhowr unbaa tiriye de midbaa ma laba laba garay sooma hade <clears throat> marka wuxuu yidhi dikru macrifatu qadrihi qadarkiisa waa in la garanayo hadduu yahay mid la miiso iyo hadduu yahay mid la galaameeyaba bimicyaari sharciyi qadarka sharciga ah waa in la garanayo oo haddii miisaanka iyo mikyaalku ma la kala duwayaa faariq ma u yara dhexeeyaa aduu axmed ibnu xambal wuxuu leeyahay isku mid maaha wixii miisaan ah iyo wixii haddii alla idmaayo la miisayo laba riwaayo le lakin riwaayadaas waa jirtaa laakiin jamhuurtu maalik iyo shaafici iyo riwaayo axmed laga haya lafteeda waa isku mid haddii waxaan wax la miisaamo iyo haddii wax la galaameeyo midnaba uu yahay araabicu kan afaraad an yakuuna wain yakuuna waa inuu ahaado waxaa salamka ahee horumariska loo lacagtiisa lasii horumarinayo isna hadhow dib laga keenayo fi dimmati ay mawsuufan mid ku sifaysan fi dimmati dimada mid ku sifaysan waa inuu yahay ilaa ajalin muddo intii laga gaadho muddadaasoo macluumin la garanayo muddo ku sifaysan wax inuu yahay waa qofkii tiraahdaa waxaan kuu keenayaa in laba saddex kiish oo daqiiqa oo kiishkiiba konton kiilo u yahay muddo saddex bilooda muddo bil ah muddo bil iyo badhaa ama ah, muddo labaatan cishaa baan kuugu keenayaa wakka marka muajar macluuma wey an yakuuna waa inuu ahaado fi dimmati ay mawsuufan mid ku sifaysan oo laga warhayo cad oo la ugu yahay fi dimmati qofka dimadiisa ilaa ajalin muddo intii laga gaadho macluumin la garanayo muddo macluuma intii laga gaadhay weyaan muddadii dee maaragta sharcigu wixii laysla garto oo waxa ugu bil in wixii ka fog iyo wixii dee loo gaaro bil iyo wixii ka badanba weyaan waayo dee waxaa dhici karta qofku inuu iskaba dhintaaba dhici karto waxyaala badan baa ku iman kara alraabicu alkhaamisu ka shanaad an yakuuna waa inuu ahaado mima yuujadu waxa la helayo wax ka mid ah haaliban inta badan cinda xuluuli ljali waqtigiisu markuu soo galo oo waxaan qofkan xitaa aad adigu salafka u samaynayso ee aad leedahay waxa aan kuugu imaado waan kaa rabaaye waa in waxaasi uu yahay wax la heli karoo aan macduun ahayn xilligii qofkan aad lacagtiisii qaadatay hormarsatay aad la ballantay waa inaan wixii wax la waayi kara aanu ahayn de haddii wixii wax la waayi kara uu yahay de waxaa de qofaan ku talagelin waxaan qofkan bixiya soo maaha de waxaa sidaa loo leeyay waxaa la rabaa qofkii hantidiisii la qaatay iyo qofkan inaan isdaba jiitamin baa la rabaa oo qofkan mar haddii wixii uu waayo maxaa la odhanaya war qofkan kan hantidiisi baa laodhanaya lagta ka qaada soo maaha de an yakuuna waa inuu ahaado waxaan salamka lagu qaadanayo mimaa shay waa inuu ka mid yahay yuujadu la helayo haaliban sida badan goorma cinda xuluuli اljali ajashiisa markii ay soo gasho yani muddadii lala ballamay ama ay ballameen marka ay muddadaasi soo gasho micnuhu waxaa weeyaan dee waxaa waajib ku ah haddii muddadaa la gaadho oo bil intuu qabsaday bishii ay dhammaato maxaa waajib ku ah inuu qofkii wixii guddoonsiiya soo maaha lacagtiisa hore u qaataye oo inuu qofkii guddoonsiyaa uu siiyaa inuu qofku waxaan uu lacagtiisa sii qaadanayo ee uu hormarsanayo ee uu leeyahay bil kadib baan bixin doonaa lafteedaa waxay tahay shardi ah in qofku aanu wax aanu awoodi karin inuu ciddii uu u ballan qaaday ku wareejiyo in aanu taaban baa shardi ah soomaha lafteedii haddaad qof lacag ka qaadoo tira waxaan kuu keenayaa saddex kiishoo raashina oo magaciisa ashito ama bariisa ama bura ama bariis ama gallaya aad tidhaahdo oo aad irhaynba maxaad qofka xaaladiisa xoolihiisa ku qaadatay markas oo dhac maha marka waa inaad awood u leedahay <clears throat> asaadisu kan lixaad macrifatu thamani lacagtii waa in la garanayo macrifatan garasho taamatan buuxda dhammaystiran waa inuu qofku garanayo waayo haddii aan la garanaynin meeshii waxaa dhici karaysa in uu fasakhmo oo baaba'o beecii lagu heshiiyey salamka ahaa waayo dee waxaa dib u dhici karaa wixii lagu heshiiyey baa dib u dhici karaa haddaba marka waxaa waajib ah in la garto shaygan waxa la kala siisanayo si qofkii hadhow haddii wixii uu waayo uu qofkii markaa u magdhabo qofkan wuxuu ka qaatay soomaa soomahade maal buu qofkan ka qaatay sidaa awgeed waxaa laga maarmaan ah in sifaadka shaygan uu leeyahay iyo qaabkiisa oo dhan qofku inuu haddii alima si fiican u daraaseeyo macrifatu thamani lacagtii waa inuu qofku garanaya macrifo u leeyahay macrifatan garasho taamatan dhammaystiran waa inuu garanayo asaabicu ka toddobaad qabdu thamani lacagtii waa in la guddoomo fii majlisi alcaqdi golihii lagu heshiiyey majliskii waa golahe golihii lagu heshiiyey wax lagu kala iibsaday waa in lacagtataa lagu kala qaato maxaa marka la diidayaa raashinkiibaa ilaa dib layska siinayaa haddii lacagtiina dib layska siiyo soo wareer kale maha iyaduna markaa de golaha marka laysugu yimaado lacagtii waa inaad adigu bixisaa isla markaana qofkan maxaa ka sugaysaa wixii uu kaa iibiyey ee lacagta uu ku qaatay muddadii markii la gaadho inuu kuu keeno soo maaha sidaa <clears throat> ma tahay mise maaha sidaa wey taasaa marka la sugaya marka wuxuu yidhi qabdu thamani lacagtii waa in lagu guddoomo fii majlis alcaqdi golihii heshiisku ka dhacay ee lagu heshiiyo halkan waa in lagu guddoomo la'anna maxaa yeelay haddaan golaha lagu guddoomin waxaa dhici karta in meeshii inta wax laysla soo qaado waxna aanay guntamin dabeeta layska kala tago saadisan baabuulqardi wuxuu baab u yahay oo macali mabxad u yahay amaahdii buu ka hadlaya wax lays amaahinayay amaahdu waa mas'alo sharci ah in wax lays amaahiyo oo shareecada asal weyn ku leh allah subxaanahu watacaalana uu qur-aanka ku tilmaamay man da ladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifah lahu walahu ajrun kariim allah waatuu leeyahy subxaana wa tacaala daynta iyo amaahduna waa lagu ceeshaayo bulshada muslimiinta ah isgacanqabad weyn bay u tahay waayo rasuulku sal alla alay slam wuxu uhi man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunyaa nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaamah marka de qof qof amaahiy kurbad buu ka fayday soo maha iyo walwal iyo dhib xoogaa haystay buu ka fayday weeyaan wuxuu leeyahay marka sheekhan hadda wuxuu leeyahay haddii waxaa jira horta arkaan buu leeyahay arkaantiisu waa muqrid iyo muqtarid iyo muqridu fiihi af saddexdaa rukni buu leeyahay muqrid oo maxay ah waxa weeyaan waa qofkii haddii alla idmaayo isagu muqridka ahaa ee dadka wax ammaahinayay muqtaridkuna oo qofkii muqtaridka ahaa waxa weeyaan isaguna kii wax amaahanayay muqridu fiihigina waa wixii lays amaahinayay <clears throat> afartaa runi saddexdaa rukni buu leeyahy marka wuxuu yidhi sheekhu wa fiihi waxaa ku sugan baabkan daabidaani laba qaacidaa ku sugan oo waxay leeyihiin labadaa marka laba qaybood buu u qaybsamayaayo marka la qaybiyo qof qofka wax amaahinaya iyo kii wax la amaahinayey qofkii wax la amaahinayey waa shay wanaagsan qofku inuu wax amaahdo oo qaato waayo allah wuxuu leeyay man da ladii yuqrid ullah iyo xadiidkaynu sheegnay waa kii wax dadka amaahinayey kii wax amaahanayay isaguna dee waxaa loogu baneeyey laba xaaladood xaalad waa xaaladuu u baahan yahay oo uu wixii u baahan yahay baahi u qabo hadhow iska bixinayo xaaladna waa xaalad uu dadka ku dhibaataynayo uu isleeyahy dadka xoolihiisa ku xalaasho sidii aada u urursan lahayd daynta oo marka la qaato oo aan layska bixin masale aada dhibaato u leh weeye shacabkeennana waa mas'alo aada mooday inuu haaliban ku dhaqmo daynta oon layska bixinaynin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka wax haysta ee amaahe haysta ee dadka wax amaahiya markuu fadligooda tilmaamayay wuxuu yidhi maa min muslimin yuqridu musliman qardaa qof muslima oo qof muslima wax amaahinayaa ma jiro hadduu jiro ilaa kaana ka sadaqatiha mara waxay noqonaysaa haddii alla idmaayo sadaqad bay u noqonaysaa buu nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam isagoo haddana qofkii hantidiisii ku leh ayaa haddana qofkaa walaalkii ah amaahdaa uu siiyabaa ilaahay ajare sadaqad ka siinaya qofka daynta qaata oo daynta aan iska bixinna dhibaato weyn bay leedahay oo rasuulku salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi man faaraqa aruuxu jasadah qofka ruuxdu ay jidhkiisa ka baxdo wa huwa barii'un min halaain dakhala aljanna saddex arrimoodna beri ka ah jannaduu galaa alkibru waddaynu waalghuluul kibir iyo dayn iyo khiyaamo saddexdaa qofkii isagoo beri ka ah ay naftu ka baxdo jannaduu gelayaabuu nebigu yiri alayhi salaatu wasalaam <clears throat> rasuulku salawatullahi waslamu aleh xadiid kale wuxuu leeyay qofka deynta qaata isagoo isleh deynta aad iska bixisi ilaahay baa ka guda ka deynta qaata oo isleh aad luunsantina waxa aad qaadati oo iska luunsantina ilaahay baa dila subxaanahu wa tacaala qof kasta oo qof wax ka ama wax amaahda oo haddana ay go-aan u tahay amaahda inaanu bixin aakhira wuxuu imanayaa isagoo tuug ah buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaahda iyo deyntu marka arrin sahlan maaha oo qofku inuu aad isaga dhowro ayaa muhim ah addaabidu alwalu daabidka u horeeya shuruuduhu waa shuruudiisii shuruudiisii weeyaanoo kow shardiga u horeeya waxa weeyaan macrifatu qadarihi qadarkiisa waa in la garanayo wa wasfihi tilmaantiisa iyo wasfigiisana waa in la garanayo waxaa lays amaahinayo waa in qadarkiisii la garanayo isagu waa intee shay ma intee kiilo ma toban kiilo beriisa ma shubba ma rufucba ma sankorba waxaa in la garanayo haddana tilmaantiisii waa in la garanayo shaygu muxuu yahay ma shay la miisaa ma shay la galaamiyaa ma shay haddii aan la idmaayo muxuu yahay shaygu waa in la garto sidee ay suuragal u noqoto haddii hadhow laysba garan waayo in wixii laysu siiyo marka wuxuu leeyahay sheekhu macrifatu qadarihi qadarkiisa in la garto iyo wasfihi tilmaantiisa in la garto ayaa shuruudii ka mid ah an yakuuna waa inuu ahaado almuqridu ka wax amaahinayaa miman dad waa inuu ka mid yahay yasixu uu ansaxayo tabarucuhu waxbixintiisu waxbixintiisa tabaruciisu qofu ansaxayo waa inay tahay tabaruca waa khayrka wax lagu bixiyo waxbixinta uu khayrka wax ku bixinayo wayna ansaxayso waxaa jira faariq baa waxaa u kala dhexeeya qofka mutasarifka ah ee wax maamula iyo qofka mutabarica ah ee wax bixinaya marka waxaa dhici karta qofkii mutasarif isagoo ah mutabaric inaanu noqon mutabaric isagoo ahna mutasarif inaanu noqon oo hadda qofkii maal ahaan wakiilka ahaa wuxuu wakaalada ka ahaa hadduu deeb guto oo wixii uu bixiyo waa qof tasaruf iyo maamul sameeyey laakiin tabaruca wixii ahaa waxa weeyaan oo wax qofkii isagu gaar u ah tabarucii oo wax isagu gaar u ah oo qofku uu tabarucayo oo waxaanuu isagu bixinayo cidna aanu wakiil uga ahayn an yakuuna almuqridu wax amaahinayaa waa inuu yahay miman dad waa inuu ka mid yahay yasixu uu ansaxayo tabarucu waxbixintiisu adaabitu thalith kullu qardin amaah walba oo jara soo jiida nafcan waxtar iyo dheef iyo dhaqaale soo jiida taasoo mashruutan loo shardiyey fa huwa isagu xaraamun xaaraan wey dheef walba ile rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuu nahiyey wuxuu leeyahay jaabir bn cabdilaahi kaana lii caliyun annabiya sal alla alay wasalam daynun kaana lii calaya daynun kaana lii caliyun inabiya sal l daynun faqadaanii wazaadanii wuxuu leeyahay sheekhu dayn walba iyo amaah walba oo nafci soo jiida nafcigaasoo qofku uu shardistay waxa weeyaan waxay noqonaysaa xaaraan waayo dee nooc riba ah baa soo gelaysa oo maalan waa haddii qofkii uu ku aad amaahiso kiish dhuxul ah oo waxaad tir kiishkaa dhuxushaa baan ku amaahiyey ee kiishkaa haddii alla idmo iska keenoo ii keen <clears throat> markaasuu ku yidhi waa yahay laakiin hadhow markaad ii keenayso waxaad kusoo daraysaa ile dhuxushi waad ogta waa gabaabsiiye adiga qof aan ayn kama iibiyeene dee boqol iyo lixdan baa la gadaaye haddii alla idmaya hadhow soo raaci xoogaa labaatan kun soo raaci oo dheeraad kugu ah marka qofka kani wuxuu ku khasban yahay ila danbaa hayse waxbuu amaahanayaay amaahdaa wax kaa amaahanayo ayaad waxaad ku soo jiidatay nafci ka dheeraada wuxuu kaad amaahaysa soo maa marka waxaa la diidayaa qofkii inaad wax amaahiso wax dheeraad ahna aad kaga doonto wixii haddii de wixii ribay noqonaysaa wax loo diiday riba iyo xaaraan bay noqonaysaa marka wuxuu leeyahay sheekhu kullu qardin amaah walba amaahdaasoo jara soo jiida nafcan waxtariya dhaqaale mashruudan la shardiyey kaasoo haddii alidma fa huwa isagu xaraamun xaraam weeye xaraam weye rasulku sheekhulah aleh raxmatullah haddii laakiin nafcigaasi zaa'id hadduu yahay oo ka dheeraad uu yahay oo haddii ala idmaayo qofkii wax la amaahiyey isagu uu si fiican deentii usoo guto ama isagu wax soo raaciyo isagoo raalli ka ah isla markaana wax shardiga loo dhigay aanu jirin wax markaa dhibaato ahoo ka imaanayna aana jirin waa bannaantay in la bixiyo buu leeyahay laakiin markaad u fiirsato inaan la bixin baa fiican wixii zaa'idka ah waayo xadiidka jaabir <clears throat> wuxuu leeyahay jaabir baa wuxuu leeyahay kaana lii cala nabiyi daynun rasuulka dayn baan ku lahaa buu sal ly wasalam faqadaanii deentii buu ii guday wazaadanii waa ii kordhiyey oo dayntan hadda sheekhu meeshu ka daliishanayo waxaa weeya maalan rasuulka wuxuu damcay inuu cali jaabir inuu kaaliyo marka qofkii dee intaad wax ka iibsato adigu marka aad doonayso inaad markaa qofkii wax siiso waxbaad ka amaahatay waxaad doonaysaa marka qofkan si aad wax u siiso adigu markaad wax ka amaahatay baad wixiisiina u keentay aad ka amaahatay wax ka badanna waad ugu dartay shardina hadi kugumuu xidhan isagu cidna kugulama shuruutamin laakiin qorshuhu muxuu ahaa inaad haddii alla idmaayo qofkan waxsisaa doonaysaa dhib mana marka taas iyadu xadiiskan hadda cali jaabir wuxuu faa'iideynayaa jaabir baa guursaday gabdha sideedoo walaalihiina waa dhasheen rag ragna lama dhalan isagu islaan carmal uu guursadayoo maxaad gabadha carmalkaa u guursatay rasuulku ilahi dee gabdha sideeda walaalahay ahoo islaan dumarka waxaa weeye dee alidma reera soo dhaqday oo gabdhaha aftaqaano timaha u fidhaysa o u dabaysa oo dhaqaalaynaysa baan u xishay intaan gabar yaroo maamulka aqoon guursan lahaa rasuulku marka wuxuu damcay inuu kaaliyo marka war jaabirow awrkaagan maad iga iibin iyagoo markaa socoto ah haa waan kaa iibinayaa laakiin dee waxa ana aan shardi ii ah inaan bal gurigii ku gaadho gurigii inaan ku gaadho inaa gaadidaan sii fuula ma hayste waayahay misaad iga sin intaa waa kaa iibsanayaa xaggii markaanu tagno rasuulka salawatulahi waslamu aley isagoo masaajka fadhiya ayaa jaabir awrkii keenay awrkii markuu keenay jaabir rasuulkuna caleyh salaatu wasalaam awrkii bilaal buu yar bilaalow kaale lacagta waaga waa la miisaami jiray ninkaa intaad u miisaanto lacagtii awrkaa iga siistay waa intaase una badiyo wax ugu kordhibu buu nebigu yidhi salawatulahi waslamu caleyh marka rasuulku wuxuu doonayay inuu maaragtay siiyo dhaqaale iyo xoogaa kaala ah marka haddii qofkii aad wax ka amaahato ama wax kaa amaahdo kororsiiyo wax la yidhaahdana aadan shardi uga dhigin aad ku dabayso deyntaadan uu maanta kaaga baahan yahay oo hadhow markaa isagu wuxun dheeraada isaga kaa keeno haddii aad qaadato wax dhibaato a ah malaha abu hureyra oo kale waxaa ka sugnaaday athar bukhaari iyo keyrkii soo saareen xadiis xadiis baan dhihi lahaa baa nebigu sal lla alay wasalam nin baa nebiga dayn ku lahaa salawaatullaahi wasalaamu caleyh neef geelo ayuu ku lahaa ninkii baa nabiga u yimi sal aley wasalam isagoo doonaya inuu dayntii ka guto ama neef weyn neef weyn baa nabigu salawatulahi wasalaamu calayhi uu nin ku lahaa markaasaa nabigu wuxuu yidhi war ninkan neefkiisii bal ha la siiyo ee weynaa ee geela ahaa aan ka aanigu maaragtay haddii alidmaan ka qaatay neefkii uu doonayay shan jirka meelaha ahaa neef ladda ah waa laga waayey mid uun ka weyn mooyaane markaas nabigu wuxuu yidhi siiya salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaa uu aniga iga doonaya igu lahaa kaa kasii wacane kasii da'da weyn hala siiyo ninkiibaa wuxuu yidhi markaa si fiican baa deentii iigu gudeeye ilaahay subxaanahu watacaala muraadkaaga ha kuu gudo nabiguna wuxuu yidhi sal allau aleyh wasalam ina khiyaarakum axsanukum qada'an qofka idinku akhyaarsani waa qofka xagga deenbixinta idinku fiican oo qofka deynta kuleh si fiican uga garbaxo oo si fiican haddii alidmay deynta u siiya marka rasuulku salawatu wasalaamu calayhi ninka kan wuxuu ka doonayaa neef qaalin ah wuxuuna siiyey neefkii uu doonayay uu ku lahaa neef laba gu iyo ka badan ka weyn soo ziyaado maa halkaas marka dee shardi hore ma xidhnayn haddaan waxba shardii markaa xidhnayn wixii deen ah oo qofkii aad ka qaadato ziyaado aad markaa ugu dartay dhib ma laha kullu qardin amaah walba oo jara soo jiida nafcan nafci soo jiida mashruutan nafcigaasoo la shardiyey fa huwa isagu haddii alidmay xaraamun xaraam weeye saabican baabu rahan rahantii ayuu halkan wixii la rahmay buu halkan ka hadlayaa rahantu waa qof hadday wax ka amahanayso oo ku yidhi abah waa bixinayaa laakiin dee shardi waxaa ah inaad dee wax rahmato oo wax aan kaasii hayo dee keen ama adigu aad tidhi waxaan iga sii hay qof yahow waxaan iga sii hay wuxuu ku yidhi dee kii aad wax ka amaahan lahayd waxaan kaasii haya keen markaasaad qofkii rahan u dhiibsatir waxaasaad iga sii haynaysaa markaad waxaa iga sii haysana waa waxaagaan qaadanayaa waana kuu keeni doonaa allah subxaana wa tacala waa tuulaha wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda raxmaddee lakala guddoomanaya waa meesha ahaanaysa marka aayaddu dee safarkay sheegaysaa in kuntum calaa safar bay aadu tidhi safar bay tidhi laakiin dee sida safarkaa inta badan baahidu badan tahay inta badan oo wax wax kala qoraa aan la helaynin laakiin safar iyo xadar labadaba waa ku sugan tahay rahanti waa bannaan tahay safarkana waa laysku amaahin karaa xadarka qofku markuu xaadir yahayna waa laysku amaahin karaa labadaba dhibaato ma laha oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam isagoo joogo aan musaafir ahayn waa tusuqi yahuuda ninka yahuudiga ahaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi diriciisii diric bereedkaa ku dagaalami jiray intuu u dhiibay uu ninkii ka amaahday wa fiihi waxaa ku sugan halaaatu dawaabida saddex qaacido ayaa ku sugan baabka kan adaabidu lwal daabidka u horeeya shuruudu sixatihi shuruuda uu ku ansaxayo rahanku arbacatun waa afar afar weeyaan wuxuu ku ansaxayo an yakuuna waa inuu yahay munjazan mid la gooyey waa inuu yahay oo aan dee walaac walaac ku jirine waa inuu yahay oo waxa weeyaan shayga kan qofkan aad ka iibinayso aad ka amaahanayso wixii aad raxmad u dhigayso waa inuu haddii alla idmaayo shay go-an uu yahay oo aan walaac walaaca ku jirin marka haddaad maala wax ku xidho hadaad tiraad maalan raxmad baan qofkii kaa doonayaa buu ku yidhi haddaan waxa aan adiga isiinayso oo aan ku siinayo oo aad iga iibsanayso raxmad waa inaan kaa hayaa alaab si hadhow markaada lacagtaydii ii keento alaabtii aan kaa hayay aan kuu siiyo markaasaa waxaad tidhi waayo waa ogolahae waxaa iga maqan qofka hebel la yidhaahde hebel markuu ii yimaado baan raxmadda ku siinayaae waxaa isii sii dee warkaagii markaa dee rahmadii waxbay ku xidhantay soo ma aragti hebel imaanshihiisay ku xidhantay waa shay mucallaq ah waxbuu ku xidhay marka lama ogola waa inay arrintu go-an tahay ama rahmadda waxaan ku siinayaa bishu markay dhammaato dhowr cishaa ka dhimane baan kuu keenayaa wixii aad raxmad iiga haan lahayd waayo dee arrintaasi ma soconayso ma soconayso waa in la helo shaygu waa inuu go-an yahay an yakuuna waa inuu yahay munjazan mid go-an waa inuu yahay waxa raxmadda meesha aad dhigayso oo aan waxba maaragtay lagu xidhin athaani ka labaadi an yakuuna waa inuu yahay raxankan cidda bixinaysa miman dad waa inuu ka mid yahay yasixu uu ansaxayo baycuhu iibkiisu oo qofkii waalnaa iyo de ilmihii sabiga ahaa iyo qofkii asaasaqa ah waa meesha ka baxaya soomaaha de hadduu ilmo yar kuu yimaado oo ku yidha adeerow haddii alla idmaayo waxaa isagoo dukaan yar haysta oo fargal kuu keeno hooyadii ay guriga meelunsa hadduu soo qaatay aniga baan u haystaa inta lacagteeda liidi keenayo kan hadduu xitaa iibiyo beeciisa ma ansaxayo soo maaha dilmaha yare ama qof waalan hadduu waxaa sameeyo oo kale marka an yakuuna waa inuu yahay miman dad waa inuu ka mid yahay yasixu uu ansaxayo baycuhu beyciisu uu ansaxayo waa inuu yahay waayo qofkii dee beyciisu ansaxayo oo maalkii tasaruf ku leh waa u bannaan tahay laakiin qofkii aan maalkii tasaruf ku lahayn uma banaana isagu weeyaan an yakuuna waa inuu yahay maalikan lahu waxaanuu raxmadda u dhigayo mid milkiyo iskale waa inuu yahay aw amase maba lehe ma'duunan lahu ma'duunan waa mid loo fasaxay lahu isaga fiihi shaygan waa mid loo fasaxay inuu yahay alaab buu kaa qaatay raxmad baan dhiganayaabuu ku yidhi alaabbuu ku weydiista waxa ay amaahi waa ku siinaya raxmadkan waxaan raxan hayo markaasuu wuxuu soo qaaday saacad nin kale uu leeyahay loomana fasixin isagana ma laha rehal ma noqon kartaa waxaas marka ma noqon karta ma noqon karto an yakuuna waa inuu yahay maalikan mid mulkiya lahu isagu waxa kan uu rahanta u bixinayo aw amase ma'duunan mid loo idmo loo fasaxay waa inuu yahay lahu isaga fiihi shaygan gudihiisa in loo fasaxay waa inuu yahay hadduu rahanta leeyahay ama loo fasaxay dee waa banaan tahay hadday fasax tahayna dee wakaalad iyo noocaankaas kale noqonaysa oo ku haystaaye waa banaantah markaas nuurahaantii saa ku qaato waa shay banaan wey an yakuuna waa inuu ahaado macluuman mid la garanayo jinsuhu jinsigiisa waa inuu la garanayo waxa kan wa qadaruhu qadarkiisa iyo waxaan inta uu yahay waa in la garanayo wa sifatuhu tilmaantiisu waxa ay tahayna waa in la garanayo oo qofkii alaabbaad ka amaahanaysa raxmad keen buu ku yidhi ba xidhan baad u keentay war bacdan haddii alla idmaayo lacag baa iigu jirta e mel xoogaa baan filaya inay tahay lacagta hay oo alaabtaa isii